aswaatul khayr waxay idiin soo gudbinaysaa galkan soomaaliya joogo go'aan ku gaaray diintan inuu godgaliyo goobal dheer soo duulay galkan soomaaliya joogo go'aan ku gaaray diintan inuu godgaliyo goobal dheer soo duulay guwa guwa guwa guwa galada guwa guwa guwa galada geesiyada islaamka go'aan waxay ku gaareen god inaad u hooyaatiin guuldaro la firxaataan geesiyada islaamka go'aan waxay ku gaareen god inaad u hooyaatiin guuldaro la firxaataan gaaloy gaaloy gaaloy gaaloy gardara jooji gaaloy gaaloy gaalo gaaloy gardara jooji gaaloy gardara joojiye gogoshiinku laabta gaaloy gabgabta dhaafa gulma ma gaaraysaani gaaloy gardara joojiye gogoshiinku laabta gaaloy gebkabtaa dhaafa guul ma gaaloy gaaloy gaaloy gaaloy guuldara kuu hoyda gaaloy gaaloy gaalo gaaloy guuldara kuu hoyda geesiyada islaamka guusha gaari dooni goobkasta doorashada gaaraaye go'aankin gaaraaye geesiyada islaamka guusha gaari goob kasta gaaraaye go'aankin gaaraaye galkad galkad gaalkad aragtan surgooya galkad galkad gaalkad aragtan surgooya galkan soomaaliya joogo go'aan ku gaaray diintan inuu godgaaliyo goobal dheer soo duulay galkan soomaaliya joogo go'aan ku gaaray diintan inuu godgaaliyo goobal dheer soo duulay guwa guwa guwa guwa gaaladan guwa guwa guwa guwa